بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بإن آيات كنتم إيا أفر إلى آيات اللحدا إيا السقال سورة يوسف نبي الله يوسف markii boqorku soo baxyiri wuxuu ninkii noqo waxaad ku tiraa boqorka waxaad weysitaa gabdhihii gacmahooda jarjaray ujeedadoodu maxay ahayd boqorkii gabdhii buu yeedhayo yusuf markaad dalbayseen maxaad ka rabteen waxay yidhaheen xaasha lilah ilaah baa nasahane horta wax xumaana anaga kuma ogin qaalat imraatu lcasiiz ninkii odayga ahaa ee wasiirka ahaa gabadhii xaaskiisa ahayd ee yuusuf ninkii soo gatay ahaa waxay tidhi alaana xasxasa xaqi ba hadda cadaaday ana raawatuhu anaa ka dalbay can nafsii wainahu lamin asaadiqiin yuusuf bay raaligelin kaga dalbaysaa wuxuu yuusuf yidhi daalika radigaa aan celiyey rasuulkii aan idhi ku raaci maayo liyaclama inuu ogaado ninkii gabadhaa qabay anii lam aqunhu inaana khayaanin bileybi maqnida ku khayaano gabadhiisa aan anigu dalbin wa ana allaha allana laa yahdii kayda alkhaainiin khaainiinta dhagartooda alle ma hagaajiyo dhinaca kale wamaa ubariu nafsii bu nafteyda ma baryeelayo de waa laga yaabaa qalbigayga inay ku soo dhacday marka i dalabtay ina nafsa naftu la ammaaratu bisuu xumaanta tu amris badan weeye ilaa maa raxima rabbii rabbiga wuxuu naxariista mooye ina rabbii afuuru raxiim waqaala lmeliku markay u caddaatay boqorkii inuu beri yahay yuusuf wuxuu astaklisuhu waxaan ku gaaryeeli linafsii aniga khaasiyadayda noqono anaa isku gaaryeeli falamaa kallamahu markuu yuusuf uu la hadlay boqorkii qaala wuxuu ihi inaka adigu alyawma maanta ladaynaa agtayada makiinu nin qaali oo sharaf labaad tahay amiinun oo aamina ah. qaala wuxuu ihi yuusuf ijcalnii iga yeel ra-iisan calaa khazaaini wasiirka maaliyadda iga yeel inii anigu xafiidun ilaaliya aan wixii la ii caliimun oo maamuli ogo og boqorkii wuxuu war wiilka ii keena baan isku khaas anuu ila shaqayn wasaaraddii maaliyaddu ku wareejin doona markaasuu yidhi horta nin qaali aad ah tahay markaasuu yuusuf yidhi wasiirkii khasaanadda aniga iga dhigna wax ilaalina og meeshaa waxaa laga qaatay baa layidhi nin hadduu nin wax tarayo fiican laakiin dadaan aqoonin uu u yimaado waa inuu isagu issheega oo yidhaa war nin saasaana culammada waxay yidhaahdaan gaafa talyaani booda ifhimtu malena musinhimu bay dhahay intii talyaaniga ka dambaysay inaad isheegta mayo cidi ku sheegi mayso waa run marka haddaan meel lagaa aqoonin aada joogto waa la isa sheegayo war nin wax taraanahay dee ha la ogaado midda kale dawlo aan diini ahayn waa loo shaqayn karaa nin diini u shaqayn karaa haddii maamulka isaga gacanta loo geliyo wuu u shaqayn karaa marka nabiyullaahi yuusuf maamulkii baa gacanta loo geliy isagaa taladahay ibnu taymiya wuxuu yidhaha dawlad aan sharci islaama ku dhaqmayn islaamba ha ahaatee baarlamaankeeda waa lagu biiri karaa maxaa yeele haddii baarlamaanku boqol yahay oo adigoo islaami aada ku jirto sharkii baad yaraysay buudhi qaala yuusuf wuxuu yidhi ijcalnii iga yeel boqoro calaa khazaain alardi dhulka khasnadiisa iyo maaliyadiisa inii anigu xafiidun ilaaliyaanahay inba ilah tiro og baanahay caliimun oo aqoon-yahan oo wax maamul yaqaana wakadaalika sidaa aad arkayso ee boqorkii uu gacanta yuusuf ugu galay yaanu makanna u dejinan u makanina liyuusufa filardi dhulka sidaa aad arkayso adoonnimadii uu kaga baxay yatabawa-u wuxuu ka degi minhaa ardadii masar xaydkiisa oo meel kasta u doono nusiibu waan ku asiibnaa waan ku ridnaa waan siinaa biraxmatinaa raxmadtayada man nashaau qofkaan doonno walaa nudiicu ma haladaadino ajra almuxsiniina kuwa samafala ajrigooda yuusuf markii walaalihii ay tuureen sabirkuu sabray markii addoon laga dhigay sabirkuu sabray gabadhii markay afilgaadaysay sabirkuu heerkan ku soo gaadhay oo ilaahay heerkan wuxuu dalacsiiye wuxuu soo gaadhay boqor uu noqday waa sabirkii uu sabray kadaalika sidaa aad arkayso yaan makanaa u makanina liyuusufa fi lardi ardu masr markuu addoon kadib isagu xukumay yatabawa wuu ka degi karaa minha masr xaggeeda xaysu yashaa meel kasta doono nusiibu waan ku asi biraxmatina raxmadda iyada ma nashaa qofkaan doono walaa nudiicu ma haladaadino ajra lmuxsiniina kuwa samafalayaasha ajrigooda walajru laakhirati aakhire ajrigeeda khayrun u khayr badan liladiina kuwii aamanuu muminoobay oo kaanuu ahada yataquuna kuwa allahooda ka baqa nabiyulaahi yuusuf boqortooyada iyo sharafta adduunyada uu ka helay waxa aakhiro u dambeeyaa kasii daran ee khayra yaa kasii daran qof kasta oo muminiina waa sida aakhira u khayr badan walaajru laakhirati aakhira ajrigeeda khayrun u khayr badan liladiina kuwii aamanuu muminoobay wakaanuu yattaquuna allahooda ka baqay marka xaaladii sidaasay noqotay wajaaa waxaa yimid ikhwatu yuusufa yuusuf walaalihii fadakhaluu calayhi way u galeen facarafahum isagu wuu gartay wahum iyaguna lahu ma yaqaanaan walamaa jahazahum markuu qalqaaliyey bijahaazim qalqaaladii u cunantay oo raashinkii iyo wixii oo dhan u habeeyey qaala wuxuu yidhi ituuni iila kaalaya biakhin walaaloo lakum idiin sugnaaday oo min abiikum aabbihiin ka ahaaday waa bunyaamayn alaa tarawna ma waydaan arag annii anigu uufilkayla miiska inaan idiin dhammaystiray waana khayrulmunziliina nin waxdejiyo wax martigeliya koogu waxa weeye toddobadii sano ee barwaaqada ahayd way dhammaadeen waa toddobadii abaarta ahayd toddobada abaartuna masar iyo kancaan dhulkan falastiin way wada gaadhay abaartii way soo magasagaysteeno way soo doonteen way u yimaadeen isaguu garanayaa iyagu ma garanaya marka si fiican waxay yidhaheen kow iyo toban riti wadanna iyaguna waa toban oo ritigan awa ninkii lahaa waa nin yaro maxaa idiin raaci waaye aabihiibaa aada u jecel ku kaley walal ahaayeenna wuu lumay oo meeluu galay waa la waayay bay ku yidhaahdeen markaasuu yidhi bal inay runtiin tahay wiilkaa ii keena buu dhihi doonaa inay runtiin tahay aan arkeen marka kow iyo tobankii riti buu u hadhuuriyey si fiican buu ugu misay sidaas wey wajaaa waxaa yimid ikhwatu yuusufa yuusuf walaalihii fadakaluu alayhi way soo galeen facarafahum wuu gartay wahum iyaguna lahu isaga munkiruuna way garan laayihiin maxaa yeelay wiil yaroo caruur ah meel ku tuure meeluu ku dambeeyeyna ma oga kama filayaan inuu meeshan joogo walamaa jahazahum markuu qalqaaliyey abaabulay bijahaazihim qalqaaladii u cunantay oo si fiican uu u sahayey qaala wuxuu yidhi itunii iila kaalaya biakhin walaalo lakum idiin sugnaado min abiikum ani anigu uufilkayla miiska inaan idiin dhammaystiray waan khayrulmunziliina nin wax dejiyo wax martigeli ka u khayr badan waxaa la yidhi wuxuu ka rakiisiyey sicirkiibuu ka rakiisiyey si fiicanna wuu ugu miisay wuxuu ku yidhi fain lam taatuunii bihi haddaydaan iila iman wiilkaah falaa kayla lakum cindii miis ma lihidin agtayda walaa taqrabuuni hana iiu soo dhowaan dib damba haygu soo safrina mar haddaad wiilkii keeni weydaa meeshana abaar baa ka jirto kancaan iyo masarba abaartu way caam yeeshay wey fain lam taatuunii bihi wiilka haddaydaan eela imanin falaa kayla lakum mays idinma sugnaanin hadhuur heli maysaan cindii agtayda walaa taqrabuunii hana ii soo dhowaanin qaaluu waxay yidhaahdeen sanuraawiddu waanu ka dalbi canhu wiilka xaggiisa abaahu aabihii wainaa anaguna la faaciluuna sidaasaan yeelana aabihii baanu weydiin waan ka sasabanayna waan isku daynaa wey bal meelay wax noo maraanba qaaluu waxay sanuraawiddu waanu ka dalbi canhu wiilka abaahu aabihii waynaa anaguna lfaacilun saas lafteedaan yeelin wa qaala wuxuu ku yidhi yuusuf lifidyaanihi wiilashii wax miisayey ijcaluu yeela bidaacatahum alaabtooda lacagta weeye fii rixaalihim alaabtooda dhexgeliye lacalahum yacrifuunahaa inay gartaan baa suuragala inay alaabtoodii tahay idan qalabuu markay u noqdaan ilaa ahlihim reerkoodii lacalahum yarjicuuna inay soo noqdaan baa suuragala yuusuf wuxuu sidaa uleeyah wuxuu tuhunsan yahay lacag ay ku noqdaan inay waayaan ree banu israaiilna xoolaa ayna iibsanin ma qaataan marka inay waayaan waxay dib ugu soo noqdaan buu ka yaaban yahay marka tan markii loo celiyo way garan lacagtii oo soo raacdayo warbel ina celiya bay dhihi inay soo noqdaan buu rabaa marka wa qaala lifityaanihi wiilashii wuxuu ku yidhi ijcaluu yeela bidaacatahum lacagtooda alaabtooda fii rixaalim qalabkooda dhexgeliya lacallahum yacrifuuna inay soo noqdaanba inay gartaan baa suuragalahoo idan qalbu markay soo gadoomaan ilaa ahlihim reerkoodii u gadoomaan lacallahum yascuuna inay soo noqdaan baa suuragal falamaa rajacuu markay u noqdeen ilaa abiihim aabahood yacquub qaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaana aabbow munica waa naloo diiday midnaa annaga alkaylu miiskii waa naloo diiday ee fa arsil dir macanaa maca yaga ahaayana ah walaalkana dir nagtal aan soo miisanno wixii raajina waynaa anaguna lahu isaga laxaafiduuna waa ilaalinayn waxay dhaheen aabe wiilkanaana lagaga xidhay raashinkii waa loo diiday wiilkana hadduuna raaci waayo heli mayno mis waxba heli mayno aaba wiilkana raaci falamaa rajacuu markay kusoo noqdeen ilaa abiihima abahood yacquub qaaluu waxay dhaheen yaa abaana aabe munica minaa waana loo diiday alkaylu miiskii ee fa arsildir macanaa macayaga akhaanaa walaalkano nagtal aanu soo maysana wiilkaa dartii markuuna raaco waynaa anaguna lahu wiilka laxaafiduna waa ilaalinayna yuusufna markay qaadeen sidaa unbay lahayn qaala wuxuu yidhi aabbahood hal aamanukum miyaan idiin aamini calayhi wiilkan bunyaamayna ilaa kamaa amintukum saan idinku aaminay mooye calaa akhiihi walaalki min qabl hor faallaahu allah baa khayrun khayr badan xaafidan min jihati ilaaliye wahuwa allana arxamuraaximiina kuwa naxariistoo dhan uu naxariis badan yahy wuu u garaabay nabiyullaahi yacquub si meeluu ka diida wuu waayay raashinkii baa wiilkaa kaga xidhan markaasuu u sheegayo oh, idin aamini maayin horta sidii kii hore aan idin aamini ma si kalaad yeelaysaa kii horeba waanu xifdi unbaad lahaydeen laakiin allah baa ii xifdi oo allah baan ka sugayahay bal dee wiilka waad kaxayn doontaa qaaluu hal aamanakum miyaan idiin aamin calayhi wiilka ilaa kamaa aamintukum sidaan idinku aaminay calaa akhi walaashka min qabla hor od de kana waa sidii oo kale un wallaahu allah khayrun khayr badan xaafidan ilaaliye wahuwa allana arxamuraaximiina kuwa naxariistoo dhan buu ka badan yahay walamaa fataxuu markay fureen mataacahum alaabtoodii wajaduu way heleen bidaacatahum lacagtii loogu soo celiyey ruddad iyadoo loo soo celiyey ileyhim xaggooda qaaluu waxay idhi yaa aabe maa nabqii maxaanu rabnaa waxaanu sheegayna waa run wuu noo ron yahay ninkii haadihi bidaacatuna waata badeecadayadii lacagtii rudad ilaynaa naloo soo celiyey wanamiiru ahlanaa reerkayagana waan usoo haruurinayna wanaxfadu akhaana walaalkayagana waa ilaalinayna wanadaadu weli waxaanu soo ziyaatan kayla baciirin mugi baanu soo ziyaatan daalika kaylun yasiirun waa si fudud waa nin deeqsi aho si fudud buu kow iyo tobanka noogu soo miismey waxay yidhaheen maxaaba rabnaa de waa sidan u weeye xaaladu ninku waa nin fiican marka reerka iyagana waa usoo haruursanayna wiilka iyaga waa ilaashanayna fiti dheeri ana waa soo raranayn waa kan waad arkaa waa naga soo celin walamaa fataxuu mataacahum alaabtoodii markay fureen wajaduu way heleen bidaacatahum badeecadoodii bay heleen lacagtii ruddad ilayhim iyadoo loo soo celiyey qaaluu wuxuu yaa abaanaa aabe maa nabqii maxaan doonayn xaaladu waa sidan haadihi bidaacatunaa waa rudad ilaynaa naloo soo celiyey haddee ninku saan kuu sheegin waana fiican wanamayru ahlana reerka yagana waa u haruursanayna wanaxfadu akhaana walaalkayana ilaalinayna wanasdaadu waxaanu ziyaadsan kayla baciirin fi timugi daalika kaasi kaylun miswa yasiira inoo yar qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi yacquub lan ursilahu diri maayo macakum idinka miciin xataa tuutuunii ilaa ila timaadaan mawhiqan kalsooni min allahi xagga alla ka ahto od gashaan maxaad igula ballangelaysaa latatunanii bihi inaad ila imanaysaan ilaa an yuxaada bikum in laidinkooboo laidin hareereeyo laidinka wada adkaada mooye falamaa aatowhu yacquub markay u keeneen mawsiqahum ballantii xooga badnayd qaala wuxuu ihi allaahu allah calaa ma naquul waxaanaynu hadda isleenahay wakiilii mas-uulka ah ilahay baan u tala saaranayna waxaan hadda isleenahay wuxuu ihi wiilkaa horta idin raacin maayo ilaa aad kalsooni isiisaan inaad ii keenaysaan ilaa in laidinka adkaada mooyaane marka markay kalsoonidii u keeneen wuxuu yidhi ilaah baan tala saaranaya kalsoonida aday keenteen waa yahay qaala wuxuu uhi lan ursilahum ina diri maayo xataa ta'tuunii ilaa aada iila timaadaan mawsiqan kalsooni min allahi alle xaggiisa kaaatoo ballan ah maxaad igula ballamaysaan la ta'tunanii bihi inaad iila imanaysaan ilaa an yuxaada bikum in laidinkooboo laidinka adkaada mooye falamaa atowhu markay keeneen ula yimaadeen mawsiqahum ballantii iyo kalsoonidii qaal wuxuu yidhi allaahu allah calaa maa naquul waxaan aynu leenahay wakiilu mas-uulka ah wuu la dardaarmay maska waqaala wuxuu hi yaa baniya wiilashaydiyo laa tadkhuluu masar ha ka gelina min baabin waaxidin hal albaaba ha ka wada gelina wadkhuluu gala min abwaabin albaabo mutafariqatin kala tagsan sidaa markaan leeyahay wamaa uqnii kama deeqayo cankum xaggiina min allahi alla agkiisa mishayn markaan leeyahay digtoonaada haddana waxba idinkama tari karo maxaa yeelay in ilxukmu xukumku ma aha ilaa lilaahi alla mooye caleyhi allaan tawakaltu tala saaray wa caleyhi dushiisa falyatawakal mutawakiluun ha tala saartay markuu leeyahay aabe meelo kala duwan ka gale meel keliyaha ka galin wuxuu ka yaaban yahay kow iyo toban wiiloo wada qurux badan oo isku aaba dhalay oo meel keliya ka gale waa la ilayn waa la dhaban buu yaa intuu jubbadii iska bixiyo meel ku maydhanaya caamir binu rabiica nin oo yar dadka wax ileeya oo saxaabi ah yaa yidhi walle maanta waxaan arkay walle maanta waxaan arkay gabadh xataa buu ka qurux badan yahay wadaadkiibaa qandhaday nabigaa loo sheegay war maxaad u malayn buu ninkaasaa laga raacaan u malayn buu war maxaa isu delaysaan buu nabigu ma isu barakaysaan markaa isagii baa loo yeeray caamir binu rabiica meelaha laga weysaystay iyo guntiga intaasaa laga maydhay sheekhi baa lagu soo ugu miigsaday marka wuxuu yidhi ishu waa xaq nin faras saaran bay ka soo ridi ritibay ku ridi dheri ku ridi marka markaad waxaad la yaabtaan aragtaan u barakeeya baaraka allahu dhaha markaa qumeynimadii qaban maysa waay marka sidaasoo kale wuxuu ka yaaban yahay kow iyo toban wiiloo isu eg wada qurux badan oo isku meel ka gashay in la ilayo midda kale waxaa kaloo ka yaaban yahay xaasidnimo inay timaado ninka boqorkay nimankan xoogga leh walaalaha ah inuu xaasto yuu ka yaaban yahay qaal wuxuu hi yaa baniya aabe wiilashaydiyo laa tadkhuluu ha ka gelina min baabin waaxidin hal albaaba keliya wadkhuluu ka gala min abwaabin albaabo mutafariqatin kala tagsan masar berigaa waxaa laga geli jiraa layidhi afar meelood wamaa ugni kama deeqaya cankum xaggiina min allahi ala min shayin markaan idin leeyahay digtoonaada waxba idiin tari maayo maxaa yeele xukunka allaale in ilxukm asbaabun baa la isticmaalay in ilxukmu xukumku uma sugnaanin ilaa lilaahi alla mooye calayhi allan tawakaltu tala saarano in ilaahay iikii nabadgeliyaan alla u tala saarane taladaydaas waxba tari mayso wa calayhi alle falyatawakal ha tala saartaan almutawakiluuna kuwa tala saaranaya walamaa dakhaluu markay ka galeen min xayu makaan amarahum abuuhum aabbahood amray maa kaana ma ahaanin yuqnii kii ka deeqa canhum xaggooda min allaahi alla mishayn hadalkii dardaaranka ah yacquub yidhi waxba uma tarin ilaa laakiin xaajatan fikrad weeye oo fii nafsi yacquuba markuu leeyahay is-ilaaliyo meelo kadaduwan ka gala waa fikrad fii nafsi yacquuba ku jirta qaldaha uu gutay de uu yidhi wainahu yacquubna laduu cilmin cilmi madu saaxiiba weeye limaa callamnaahu waxaanu baray oo wuu garanayaa hadalkiisaas inaanu waxba taraynin walaakina aktara naasi dadka badankoon laa yaclamuuna waxba kama oga markay meeshii aabbahood hadalkii aabbahood iyo dardaankii horta waxba uma tarayad allah baa xukumka iskale waxba uma taray laakiin waxay ayd fikrad yacquub ku soo dhacdayo uu yidhi huu fuliyey yacquubna wuu og yahay hadalkiisaasi inaanu waxba u tarayn walamaa dakhaluu markay ka galeen min xaysu amarahum meeshii aabbahood amray ma kaana ma ahanin hadalkii aabbahood yuqnikii ka deeqay canhum xaggooda min allahi min shayin asbaabtu waa yeelaa la inayiri mooye waxba ma tarto taladu asbaabtay ka mid tahay waana inuu sababku sabab caadi a yahay sabab la-aan waxba ma dhacaan sabab la-aan sababku waa inaad aaminta sabab waa waajib adigoo sababkii ku jira haddana waa inaad alla aaminto wax uu u taray ma jiro ilaa xaajatan fikrad mooye oo fii nafsi yacquuba yacquub naftiisa ahayd qadahaa uu gutay oo afka ka yidhi wainahu yacquubna laduu cilmin cilmi mudu saaxiiba wey limaa calimnaahu wixii aan baray uu garanayaa inayna asbaabtan waxba tarayn walaakina akhara naasi dadka badankii laa yaclamuuna sidaa uma oga walamaa dakhaluu markay u soo galeen calaa yuusufa aawaa wuu dumay ileyhi xaggiisa akhaahu walaalkii qaala wuxuu yihi innii anigu ana akhuuka walaalkaa baan horta ahay falaa tabta ishawalbahaari bimaa kaanuu yacmaluuna waxay samaynayaa aniga adig ku sameeyeen markay nimankii walaalkood yuusuf u yimaadeen iyuu meelo dejiyey markaasuu lababa meel ha isku hagaagaan kana soo hadhay soo ma aha ha kanu meel la galay markaa sirtiibu u sheegay wuxuu yidhi ha u sheegin walaalkaabaan ahay yuusuf ha u sheegin oo nimankaa ha ku baraarujinin heshiisku waa sidaa walamaa dakhaluu markay usoo galeen calaa yuusufa awaa ilayhi wuxuu u dumay oo isagu meel la fadhiistay aqaan walaalkii qaal wuxuu yidhi innii anigu ana anigu horta akuuka walaalkaa yuusuf baanahay falaa tabta ishawalbahaari bima shayga kaanu ah yacmaluuna ana inagu sameeya wabilaahi towfiiq wallah subxana wataala